faslu waida wajada luqdata fii bawaatin aw ariiqin falahu akhduha aw tarkuha halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi maal lume haddii aad aragto xoola ninkii lahaa ka lumay waxa aad ku samayn xoolahaasi isbilowga hore laba qeyb ayaa loo qaybini xoolo nool inay yihiin iyo inayan ahayn xoolahaasi inay u baahan yihiin mu'na iyo inayan u baahnayn arrimo noocaasuu ka hadlayaa waidaa wajada haddii uu helo luqdatan baadi ayuu helay fii mawaatin meel cidla ayuu ka helay ow ariiqin ama waddo dhexdeeda ayuu ka helay falahu ninkaa waxaa u sugan akhduhaa baadidaa inuu qaado aw tarkuhaa ama inuu ka tago labadaba u bannaan tahay inuu qaado inuu ka tago wa akhduhaa qaaditaankeedaana owlaa ka wanaagsan min tarkihaa ka tegiddeeda in kaana waa haddii uu yahay calaa hiqatin kalsooni mid ku sugan min alqiyaami uu istaagidii bihaa ee baadidaa uu istaagayo yacnii baadidaasi inayan ku lumayninee isku iska ilaalin karayo hadduu garanayo inuu qaadaa u fiican isla markaana ruuxii lahaa uu u hayo markii la helana uu siiyo waidaa akhadahaa marka uu qaado wajaba calayhi waxaa ku waajibaya an yacrifa inuu garto sittata ashyaaa lix arrimood wicaahaa weelkeeda iyo wa cifaasahaa sidadeeda iyo wa wikaahaa xirxirkeeda iyo wa jinsahaa jinsigeeda iyo wa cadadahaa tiradeeda iyo wa wasnahaa miisaankeeda baadidii wuu qaaday baadidana waa waxaan nooleen oo sida lacag iyo wax lamida weeye haddii uu qaado dee qofkii soo sheegtaba laba siinayo qofkii lahaa qof aan ahayn in la siiyaa ma bannaano qofkii lahaa maxaad ku garani si aad u garato baadidaasi lix arrimood oo ka mid ee aqoonso weelka ay ku jirto xarigga ay ku xidhxidhan tahay meel la qabsado iyo sida haddii ay leedahay tiradeeda iyo haddii culayskeeda inta uu la egyahay iyo waxyaabahaasi aqoonso midabkeeda iyo wakaa hadhow qofkii soo sheegto oo baadibaa iga maqan yidhaahdo baadidaa kaa maqan maxay tahay lacagaa iga maqan haye lacagtaasi meekay ahayd tir ahaan intaasay ahayd noocay ahayd kenyaan weeye dollar weeye waka masarifleed ise waa isku taallayo kunkun bay ahayd adigu waa inaad aqoonsataa tilmaan ruuxii lahaa ruuxaan ahayn uusan keeni karin waa inaad aqoonsataa isla markaana aad weydiisaa ruuxii ku weydiiyo ruuxii tilmaantaa keenana aada siisaa wixii tilmaanta aan keeninna aad tiraahdaa may maya baadidaada ma hayo aniga waidaa akhadahaa marka uu qaado wajaba waxaa ku waajibay calayhi qofka an yacrifa inuu garto sitata ashyaa lix arrimood wicaaha weelka ay ku jirta inuu garto wa cifaasaha cifaaska weelkana waa la yidhaahdaa haddii eh, eh, kiishad iyo wax lamid ay ku jirto kiish iyo wax lamide eh, sidada kor la qabtona waa la yidhaahdaa xarigga dusha la qabto cifaas waa la yidhaahdaa wawika ahaa xarigga ay ku xirxihan tahay wikaha waa xarigga lagu xirxiray wa jinsaha iyo jinsiga ay tahay lacag kenya lacag soomaali waxay tahay iyo wacadadaha tiradeeda inta ay la eg tahay iyo wawasnaha miisaankeeda iyo culayskeeda inta uu wa wayaxfaduha wuu xifdini marka uu qaado fii xirzi milihaa tan lamida meelaha lagu ilaaliyu ku ilaalini yacni lacag haddii ay tahayna dee khasnadaha lacagta la dhigu gelini haddii wax kale uu yahayna shay walba meeshii in la dhigo ay munaasibka eh, ku ahaa ayuu dhigayaa ayuu ku ilaalin uma idaa araada marka uu doono tamallukahaa inuu mulkiyo carafahaa sanatan sanad ayuu haybaarin baadidaasi laba arrimoodba oo u bannaan tahay ruuxaasi inuu iska haayo weligii eh, lacagay ahayd khasnaduu eh, muxuu ahaa akoontigiisii ku shubay haas meesha iska taalla ninkii soo sheegto ayuu rabaa inuu siiyo besa weligii meeshaa isaga jirto sidaa haddii uu doonayo inuu eh, mulkiyaa uusan doonayninee ruuxii lahaa inuu u hayo ilaa inta laga helayo inuu dadka waweydiiye haybaariya dadka u sheego baadi baan hayaa uu yidhahda waxba laazimku maaha ciddii baadi sheegani markuu arko un waa inuu weydiiyaa uu yidhaahdaa baadi baa iga maqan maxaa kaa maqan lacagaa iga maqan oo intee la eg tahay eh, markaa waa inuu weydiiyaa hadduu tilmaanti ruuxaa keenana uu siiyaa haddiise uu doono inuu mulkiyo labaca lacagta weligaa una iska hayso waa adag tahay waxaa ku bannaan lacagtaa intaad mulkiso inaad xoolahaada ku darsato aad ku intifaacdo laakiin bishardi damaan aad damaani doonto ruuxii lahaa haddii la helo haddaba haddii aad mulkini waxaa laazima intaadan mulkinin waa inaad meelaha weydiisaa oo dadka aad u sheegtaa baadi inaad hayso tacriif baa la yidhaahdaa waa haybaarin ama weydiin oo dadka aad tiraahdaa meelaha la isugu yimaada iyo masaajidada bannaanadooda masaajid dhexdiisa in baadi laga sheega xaaraam wey ee banaankiisa iyo meelaha dadka isugu imaanayaan iyo meelaha ciidda lagu tukado iyo war baadi baan hayaaye ruux ay baadi ka maqan tahay haddii aad aragtaan igu soo hagaajiye waa inaad tiraahda sanad sanadkaa markuu dhammaado kadibna inaad iska mulkiso oo xoolahadii aad ku darsato hadhow qofkii lahaa haddii uu soo baxana aad damaani doonto haddaba xoolahaas in la haybaariyo ay waajibka tahay waa shayga ilaa xad qiimo leh oo ruuxa marka ay ka lunto in badan uu sii xusuusnaanayo wax yaroo ruuxa markii ay ka luntaba hadduu markaa helana ay khayr tahay haddii kalena daweynba uusan ka lahayn waxba haybaari kugu waajibi maayo labaatan shinlaad meel ka qaade labaatan shinlaan sanad haybaarinaya maya maya waxba inaad haybaarisa xataa looma baahno labaatan shilin iyo wixii lamid ee ah, wax uu yar ee ruuxii markay ka lunto isla markiiba uu halmaamayo wax weynba aan ahayn muxuu ahaa inaad isaga intifaacdo ayaa kuu bannaan wakaa waidaa akhadahae wayaxfaduhaa wuxuu ku xifdini fii xifdi milihaa tan lamidkaa ah meeshii lagu ilaalin jiray ayuu ku xifdini uma idaa araada marka uu doono tamalukaha inuu mulkiyo carafaha wuu haybaarini sanatan sanad calaa abwaabi lmasaajidi masaajida irdahooda ayuu ka haybaarini bannaanka kore iyo wa filmawdici meel ayuu ka hibaarinaya alladii meeshii wajadaha fiihi uu ka helay meeshuu ka helay iyo meelahaas agagaarkeedana uu ka haybaarini fain lam yajid hadduusan helin saaxibahaa ninkii lahaa hadduusan helin kaana lahu ninkaa waxaa u bannaan an yatamallakaha inuu mulkiyo bishari damaani inuu damaani doono shardigeedana uu ku mulkiyo oo xoolahiistu iska mulkiyo khalaas hadhow ruuxii lahaa haddii la helana uu damaano laakiin bishari xarmu maka waa inuusan ahayn xaramka maka baadidii lagu arkaa maba la mulkin karayo lacag xaramka maka taalla haddaad aragto ha isku qaadi haddaad qaaddo weligaaba mulkinaysa inaad haysaa laazimku waa intaad nooshahay oo muxuu ahaa ruuxii soo sheegta aad siiso xee maraad xaj u tagtay inaadan tegin mar dambaaba laga yaabaahe marka waxay ku fiican tahay farba ha saarin haaba isku qaadin sideedana baadida mar haddaad qaaddo ma celin kartid waa soo qaadaye war waxaan lacag weeye saan yeelaa waa adde waa inaa hebaan ma meeshaadaan ku celin wax jira maaha damaantaaday gashay haddaad taabato damaantaaday geli waxaa isku taabanin waayo marka horeba ya aad u jeebsiibo eh, taas <laughs> tuugaha kaas waa yahay eh, calaa abwaalmuse yatamallakaha bishardi damaan waluqdatu luqdada calaa arbacati adul yacni baadida luntaa saddex qayb waay xoolaa maalka luma ruuxa uu helo saddex qayb ayuu qaybsamaya waluqdatu baadida calaa arbacati adrubin afar qayb wey axaduhaa afartaa qayb kan hore maakii weeye yabqaa joogaya cala dawaami weligiiba joogaya fa kaa xukmuhu kaa aan soo sheegna wey waa shay aan isbedelayninoo lacagoo kale wey hee lacag haddii aad meel dhigto meel iska ooli waxba noqon mayso shay aan isbedelaynin oo sidiisa iska ahaanayo marka xukunkiisa waa sidaa aan soo sheegnayo haddaad doontana waad iska hayni haddii aad doontana sanad aad haybaarani kadibna waad mulkini waani ka labaadna maa shay laa yabqa aan joogi karin waa shay aan siiba joogi karine markiiba iska fasahaadaya haddii uu sii yaallo ka acaami radbi waa cunto qoyanoo kale hee cunto qoyan ama miro markaa soo ga-ayoo qoyanoo qoyaanka in lagu cuno mooye aan sii ooli karin fa huwa ninku mukhayarun waxaa loo doorgelini bayna aklihi kaa inuu cuno iyo wa gurmihi inuu gudo ow baycihi inuu iibiyo iyo wa xifdi amanihi lacagtiisa inuu xifdiyo yacni waxa aad heshay waxaad hayni kartaba maaha maanta iyo aad u dhaafo waa fashaadaya waa baaba'ya marka laba arrimoodaa kuu bannaan markiiba iska intifaac ilaa intaad haybaarini xataa maba joogayo sana ma joogi karayo isaga intifaac markaad ku intifaacdo kadibna haybaari dadkii haddaad heshana u gud waa yahay iyo maaha intaad suuqa geysood iibiso lacagtii meel dhig markaas ruuxii soo sheegto lacagtiisi sii labadaa wej ayaa kuu banaan waani maakii weye laa yabqaa aan joogi karin ka acaamin sida cuntadii aradbi ee qoyaneed oo kale fahuwa kaa mukhayarun waa la doorgeliyey bayna aklihi cunitaankii iyo wa markaa uu gudo kadib ow baycihi ama inuu iibiyo iyo wa xifdi amanihi lacagtiisu ilaaliyo waaaliuka saddexaad maakii weeye yabqaa joogayo bicilaajin dhaqaalayn ayuu ku joogayaa ka rudabi shaygan haddii sidiisa lagu daayo ma joogayo wuu fasahaadaya haddii lase la dhaqaaleeyo wuu joogi karaa sida rudabka weeyaano timirtiioo soo godo qoyan hadii dee qoraxda inta loo dhigo la engijiye la hagaajiye la dhaqaaleeyo timir ay noqoni way engegi way joogi kartaa hadiise meeshaas la iska dhigo way fasahaadi shay dhaqaalayn ku joogi karo haddii aan la dhaqaalaynina aan joogi karin waaaliu maakii weeye yabqaa joogaya bicilaajin dhaqaalayn ku joogayo ka ruabi sida ruabka oo kale ee timirtii qoyani fa wuxuu ku samaynaya almaslaxata sida u wanaagsan ninkii soo qaaday wuxuu samaynaya sida maslaxada ay ku jirto min baycihi shaygaa inuu markaaba iibiyo iyo wa xifdi amanihi lacagtiisa uu ilaaliyo aw tajfiifihi inuu engejiyo iyo wa markaa uu ilaaliyo timirti intuu bannaanka dhigay engejiye dhaqaalayo markay timir caadi ee noqoto engegto inuu hayo iyo maaha markiiba intuu iibiyo lacagta inuu hayo labadaasi midka u khayr badan midka u faa'iido badan ayuu samayn waraabicu kan afraadan maa shay weeye yaxtaaju baahan ilaa nafaqatin nafaqa u baahan yahay shaygan dhaqaaleen buuba u baahan yahay oo waa shay kharaj iyo xoolo ay ku baxayaan xayawaan waaye lo iyo geel iyo ari iyo wax lamida he waxay u baahan yihin calaf iyo meel la waraabiyo iyo cid raacdo iyo waxaa ku baxaya kharaj mar hadduu kharaj ku baxayo qeyb afraad weeye waraabicu kan afraad maakii weeye yaxtaaju u baahan ilaa nafaqatin nafaqu u baahan yahay kal xayawaani sida xayawaanka waa kale weeye wa huwa xayawaanka darbaani laba qeyb weeye xayawaanu laa yamtanicu binafsi yacnii xayawaanka baadida aad ka qaaday ayaa laba u qaybsama xayawaan aan isdifaaci karin sida arigoo kale hee ari dhurwaay marka dhigaaba markiiba haddii hada soo qaaday iyo xayawaan isdifaaci karo labadaas u qaybsamay xayawaan aan isdifaaci karin hadduu yahay oo ariga iyo waxaa lamidka ah haddii aad soo kaxayso dee waxaa kuu bannaan markiiba inaad ku intifaacdo ilaa kharajin waa u baahan yahay kadibna ninkii soo sheegtay aad u guddo xayawaan isdifaaci kara hadii uu yahay waa geel weliba awrta oo kale meel cidla ah hadduu joogo oo tuug iyo waxaas aan looga baqaynina iska cidla ah inaad iska daysaa kuu fiican haba ha qaadi neef geeloo weynoo isdifaacayo libaaxyada xataa ayaan kusoo dhowaan karinoo meel cidla i joogo tuug iyo waxa aan looga baqaynin ha isku taabanin ninkii lahaa ee raadsanayaayo soo raadinaya helayaay sida wanaagsan wey haddii meel tuugiyo looga baqayo magaalo agteeda weeyaana markiiba kawaankii la geeyaaba khatar ah markaana <laughs> inaad kaxaysaa fiican arrimahaasuna waraabicu markii weeye yaxtaaju u baahan ilaa nafaqatin kalxayawaani wahuwa darbaani xayawaanun xayawaan xayawaanka oo laa yamtanicu aan isdifaaci karin binafsihi naftiisa aan isdifaaci karin fa huwa ruuxii mukhayarun waa loo doorgelinayaa bayna aklihi inuu cuno iyo wa qurbi amanihi lacagtiisa hadhow uu gudo aw tarkii ama inuusan kaxaynine farahaba ka qaado may tarkii waxaan ujeedaa inuusan cunin oo cunitaanku ka daayo iyo wataawuci inuu dhaqaalayo bilinfaaqi nafaqayn caleyhi xayawaankii uu nafaqeeyo arigii intaad kaxayso inaad iska nafaqayso ilaah ugu dhawaato ku tatawucdo iyo ma aha intaad isaga intifaacdo iibso eeqalo aday ku jirtaa laakiin hadhow lacagtiisii baa lagugu leeyahay aw baycihi ama iibintiisa iyo waxifdi amanihi lacagtiisu ilaaliyo ama suuqa intaad geyso markaad iibiso lacagti meel lacagtaasi ruuxa u hay saddexda qeyb waa bannaantay wa xayawaanun kan labaadna xayawaan weeye yamtanicu difaaci kara binafsihi naftiisa isdifaaci karo fain wajadahu haddii ruuxii uu ku arko fi saxraai meel cidla ah oo tuug iyo waxba aan looga baqaynin taraka wuu ka tegaya inuu ka tagaa u fiican rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey maxaa kaa galu yidhaha geel khufkiisina wuu wataa luguhu ku wataa sibraarkiisana calooshu ku wataa biyana uma baahan u jeedaa cuntana ma waynayo ha kaxayni faraha ka qaad tuurkiisu iska daaqi saaxiibkiisa heli doonaaye wain wajadahu haddii uu ka helo filxadari meelo la degan yahay xadar hadda meel degaan buu ku wadaa e xadar magaalada la dhihi jira laakiin magaalo kale uma jeedee meel tuuga iyo waxyaabaha ay joogaano in la xado laga yaabo ayuu ku wadaa fa huwa ninkii mukhayarun waxaa loo doorgelini bayna alashyaai alaaati saddexdii arimood fiihi dhexdii yacnii inuu e, markiiba ku intifaaco lacagtiisina hadhow iska gudo iyo intuu iibiyo lacagta inuu hayo iyo ma aha inuu ku tadawuco iska hayee nafaqeeyo saddexdaba oo bannaan tahay faslun waidaa wujida laqiitun biqaaricati ariiq idaa wujida halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka bani aadam lume haddii aad aragto hadeer wuxuu ka hadlayay xoolo lumay ahaayeen bini aadam lumaad aragtay canug yaroo lumaad aragtay bini aadamka ruux weyn lumitaankiisa wax si weyn ma aha oo ad un tilmaamaya khalaas isagaaba meeshii tegay hadduusan xanuunsanayn hadduu majnuun yahay ee waalan yahay canuga yaruu la mid yahay waa isku xogo ee canugii yaraaye aan muxuu ahaa naftiisa tasarufi karin meeluu aado iyo meeluu ka leexday iyo waxba aan garanaynin haddii aad aragto waajib waxay canugaa in la qaado xoolihii oo kale maaha isagu inaad qaaddo canugaasi aad kaxayso laazim bay kugu noqoni haddii aad keligaa tahayna laazim bay kugu noqoni dad badan haddii aad ku aragtaanna fardulkifaayo weeyaanoo qof idinka mida ah inuu kaxeeyo laazim bay noqona canuga cidlo in looga tagaa xaaraam waayo canugii nafaquu u baahan yahay sidee la yeeli nafaqadaa haddii uu xoolo wato canuga oo lacag iyo waxbaa faraqa ugu xiran xoolihiisa laga nafaqayni hadduusan xoolo wadaninna bangiga islaamkaa nafaqayni ee islaam baa jira warkaa iyo bangi bangi wuu ku leeyahay markiiba waa raboodgarayn waxad le canug yaraan dhulka soo qaaday bas biilkiisa meeqaa ku filan laazim waay in loo qoro biil oo halkaa laga nafaqeeyo canugaa la tarbiyeeye la barbaariye diinta islaamka la baree la habeeyo tacliintiisa la siiyo muslimiinta uu ka mid noqdo laazim bay noqona waka faslun waidaa wujida haddii la helo laqiidun canug la tuuray biqaaricati ariiq bini aadamka daalli lama yidhahdo baadi iyo luqda iyo waxaas lama yidhaahdo xoolaha la yidhaahdaa ee bini aadamka waa laqiid yacni ma lumayo canuga inaad tuurto mooye haddii la dayaco unba uun dee waddadii ka lumaya laakiin canuga haddii laga warqabo lahayo ma uusan lumin idaa wujida laqiitun mid canug la tuuray haddii la helo biqaaricati ariiqi waddada dhexdeeda fa akhduhu canugaa in la qaado wa tarbiyatuhu canugaa in la dhaqaaleeyo la tarbiyeeyo wa kafaalatuhu in la kafaala qaado waajibatun waajib wey cala lkifaayati fardulkifaayay waajib ku tahay yacnii dadka qaar ka mida inay sameeyaan ayaa waajib ah oo canugaas in la dayaco faraha laga qaado xaaraam weeye wax bannaanna ma aha walaa yuqaru loona dhiibi maayo ila fii yaddi amiinin canugii waa la soo qaaday soo maahan nin walba iskama hayni karayo nin aamina loo dhiibaya amiinna waxaa loo jeedaa nin dee diintiisa ay fiican tahay oo canugan si fiican u tarbiyaynayo kuwa asaga laftiiba yaala suuq oo canugii markuu soo caqli yeeshanayaba qaad iyo sigaaru baraya ah, ah, ah, waaa edeb ma lihid dhaaf <laughs> waxbana ma tarbiyeynid adaa ma tarbiyaysnayn walaa yuqaru lagu daayni maayo ilaa fii yaddi amiini nin aamin ee gacantiisa mooye cid kale lagu daayni maayo fain wujida haddii la helo macahu anuga mici maalun maal ayaa la hela canugii maalnafaqayni maalkaasi calayhi canuga alxaakimu xaakimka ka nafaqayni adigii soo qaaday lafteeda lacagta lagugu daayni maayo anugan iyo lacagaan soo helay ma ahano ee canugan hay biilkiisana dukaanka ka qaadaa lagu leeyahy lacagtan keen xaakimka kaa qaaday xaakimka ku nafaqayni waayo waxaa laga yaabaa adiga inaad adiga reerkaada hal maalin nafaqaysataanba waxoogaagii lacag taha berina aad tiraahdo bengiga islaamka canugah laga nafaqeeyo lacag ma lehe maya maya canuga waa lacagti waxaa qaadayaa xaakimka wuxuu leeyahay maxaa ku filan canuga maalinkii intaasaa ku filan dukaankaa uga qaad lacagtana dukaanka u dhig tartiib lacagtiisa ha laga nafaqeeyo ilaa ay ka dhammaato fain wujida haddii la helo macahu canuga micii maalun xoola haddii la helo anfaqa waxaa ka nafaqayni calayhi canugii alxaakimu xaakimka ayaa lacagtiisi ka nafaqayni anfaqa wuu nafaqayni calayhi canuga alxaakimu xaakimka ayaa nafaqayni minhu maalkiisu ka nafaqayni maalka laga helay wain lam yuujad haddaan la helin maahu canuga maciisa maalun maal haddaan la helin fa nafaqatuhu canugaa nafaqadiisa fii baytilmaali bangiga islaamka ayuu ahaaday oo bangiga islaamka ayaa laga nafaqaynayaa waajib ay tahay bangi islaam hadduusan jirinna dadka muslimiintaa ah inay nafaqeeyaan o tarbiyeeyaana waajib ku wada ah dhammaantood oo intay wax isugu daraan canugaas inay hagaajiyaan faslun wlwadiicatu amaanatun wlwadiicatu wadiicada amaanatun wadiicada af soomaaliga ammaano baan iska nidhaahnaa laakiin wadiica waxaa la yidhaahdaa xoolo lagu dhiibtay xoolo wey hadda wax laga hadlayo waxaan xoolo ahaynna wadiico way noqdaan laakiin haddee xooluu ka hadlaya xoolaa laguu dhiibtay nin xoolahan ihay ilaa muddadaasaan kugu soo noqonayaa ii siihay xoolahaas xoolahaasi ruuxa ee aad ka qaaday wadiica la yidhaahdaa qofkan kuu dhiibtay wuu kugu ammaanaystaa xoolahaasi gacantaadana yaddu ammaanatin weeye haddaadan ku tacadiyin ee kugu waajibi maayo ma damaanaysa haddaad ku tacadidose waa damaanay tacadigana waxaa ka mid a xoolaha marka lagu dhiibo xoolihii lamidka ahaa meelihii lagu ilaalin jiray waa inaad dhigtaa meelihii lagu ilaalin jira meel aan ahayn haddii laaad digto oo xoolahaasi dhibaato ay soo gaadho waa dumaani laakiin xoolihii meelihii lagu ilaalin jiray haddii aad dhigto isla markaana sidaa dhibaato ay ku soo gaadho xoolihii lagugu ammaanaystay waxba dushaada ma aha walwadiicatu wadiicada ammaanatun ammaano wey wayustaxabu waxaa la sunneeyey qabuuluha yeelitaankeeda qof hadduu ku yidhaahdo xoolahan ii hayniyaho waa kugu soo noqoniye inaad ka yeeshaa fiican ood u hayso haddaad aamin tahay wey adigu haddaadan naftaada ku kalsoonayno muxoogaa markii lagu dhiibaba maqaaxida inaad ku gashaan khatara maya haka qaadi marka waaadln aniga ma ficniya iska wayustaxabu waxaa la sunayna qabuuluhaa yeelitaankeeda iyo aqbaritaankeeda liman ruux qaama u qumaya bilamaanati ammaano fiiha xoolaha dhexdooda xoolaha ninkii aaminku ku ahe ammaanadiisa u qumayo inuu yeelaa fiican walaa yadmanu mana damaanayo ilaa bitacadii xadgudub mooye hadduu ku xadgudbo buu damaanayaaye hadduusan xadgudbinimo damaanayo wa qowlulmuudaci kii loo dhiibtay hadalkii maqbuulun fii raddiha cala lmudaci alayh cala lmuudici yacni wuxuu leeyahay xoolaa laguu dhiibtay laguu aamaanaystay hadhow dambaad ninkii isqabsateen maxaa isku qabsateen xoolihii niyahow xoolahaygii isiisoo kaan ku siiyey shalaan buu ku siiyey xoolahaadan kuu dhiibay waxba imaadan siinin waa isdacwayseen markhaatina lama hayo markhaati mar haddaan la haynin qofkii xoolaha loo dhiibtay gacantiisa yaduhu yaddu ammaana yahay mar hadday yadu ammaana ahayd qoolkiisaa la qaadaya waa la dhaarini bas dhaaraa leyni oo xoolaha ninkii inaad ku celisood siisay hadduu dhaarto khalaas waay oo meel kastoo la yidhaahdo waa loo rumaynaya warkiisa la yeeli dhaar baa la socota iska yeel wax la yidhaha ma jiraan isagu markhaati lagama rabe markhaati waxaa laga rabaa qofkii wax ammaanaystay xoolihii inaan loo soo celinin haduu yidhaahdo xoolihii iibi uusan soo celinay kana uu yidhaahdo xoolihii waa liii soo celiyay markhaatina la waayo ninkii la aaminay ee xoolaha gacanta ku hayay ayaa waxaa leeya dhaaraniyaho ninka xoolihiisi inaad siisay mar hadduu dhaarto khalaas wa iska tagaa laleyniyho wa qowlulmuudaci kii loo dhiibtay ee la aaminay hadalkiisa maqbuulun waa la yeeli fii raddiha ammaanadii celinteeda ayaa lagu yeeli cala almuudici kii u dhiibtay uu celiyey oo siiyey wa calayhi waxaa ku waajibi qofkii la aaminay an yaxfadahaa ammaanadii inuu ku ilaaliyo ku xifdiyo fii xirzi milihaa meelaha lamidka ah wixii lamid ah meelihii lagu ilaalin jiray inuu ku ilaaliyo xirsulmithliga inuu ku ilaaliyo waidaa tuuliba haddii la weydiisto bihaa ammaanadii oo falam yukhrijhaa uusan bixinin maca alqudrati asagoo karay calayha xataa talifa dabina niyo xoolahaygiibaa isii waa soo noqdaye waxayga isii baa lagu dhahay wixiina inaad siiso way ku suuroobi karta oo wixiina waa yaallaan waxbaaricina ma jiro mana aadan siinin niyo hadda waxoogaa hurda haysaaye kac iska taga berri iisoo noqaa tiri waaba la xaday xoolihii caawaaba la xaday adaa lagugu leeyahay maa markii bixin waysaa lagu leeyahay haddiise markaa uusan ruuxa bixin karin xoolihiiba gaarisa yaallaan adiguna halkaad joogta hor xoolahaygiisii he waan ku siinaya gaaris aan wada tagno ama gaaris aad telefon iyoandiriya orad u raadso xataa diidda maaha oo kuma suuroobi karo ama habeen la jooga xoolihina bangigay ku jiraan waaga habariya bankiga markii la furo kadib aan ku siinaya taasi dee diidda maaha waa caadi sababtoo ah waxa inaad hadda siisa maba kartidba gacmu kuma hayside haddii xoolahaasi ay fasahaadaan oo dhibaato ay soo gaadho adigoo arrinka aad ugu diidday ay tahay arrin gara ah waxba laguguma laha ee adigoon gar lahaynoo xoolihii bixin karay oo xoolihii hayay ayuu ku weydiiyey qofkii waad mermeerisay ma aadan siinin xoolihiibaa dhintay adaa lagugu leeyahay waidaa uliba marka la weydiisto bihaa xoolihii oo falam yukhrijhaa xoolihii uusan bixinin macal qudrati isagoo karayo calayhaa xoolaha bixintooda karayo xataa talifat ilaa ay dhimatay damiina xoolihii wuu gudayaayo wuu damaanayaa wallahu aclamu sal allahu waslama wbaaraka cala nabiyina muxamed